bsmi اllaahi الرaxmn الraxيim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى aalihi وaصxaabihi ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii caqiidaة الslf وaصxaabi اlxadiid lilimaam abi cuثmaan الصaabuuni raximah اllahu tacaala masأlaة اlqur'aan ayaan ku jirnay ugu dambeyn waxaan soo haynay marka man qaala lafdii biاlqur'aani makhluuq masأlaة اlafdi sheekhu wuxuu keenay abubakr alismaaciili ou ka keenay inuu yidhi man zacma ana lafdahu biاlqur'aani makhluuq yuriidu bihi اlqur'an faqad qaala bikhalqi اlqur'aan ninkii yidhaha aniga dhawaaqayo qur-aanka aan ku dhawaaqayo qur-aankana uu u jeedo markaasi waa makhluuq qofkaasi faqad qaala bikhalqi اlqur'aan buu yidhi ibnu mahdi طabari oo mutakalimiinta ka mid ahaana wuxuu ka sheegay hadal ou istixsaansaday sidaa darteedna ay ku kaliftay inuu soo naqliyo ama uu keeno ayb wadakara moxamed bnu jariirin الطabariy raximahu اllahu fii kitaabi اlictiqaad wadakara wuxuu sheegay moxamed bnu jariir aلطabari alimaam abu jacfar الطabri waa saaxibu tafsiir ayb fii kitaabi اlictiqaadi kitaabkiisa alictiqaadka waxa uu ku sheegay alladii صanafahu ou qoray alifay fii haadihi اlmas'alati mas'aladan sha'nigeeda markuu ka hadlaayey waxa uu yidhi kitaabkan marka alictiqaadka ibnu jariir laba kitaabo madbuucuu leeyahay oo caqiida ah midna waxaa la yidhaha sariixu sunna kitaab yar waa mow-aad uma badno midna waxaa la yidhaha atabsiir fii macaalim اddiin atabsiir fii macaalim اddiin ayaa mid la yidhaha midna waxaa la dhahaa sariixu sunna ayb labadaas marka caqiidadiisay ka tarjamayaan culummada kutubta caqiidada aliftana aaday u fara badan yihiin waxyar ma aha ayb iyadoo la ogsoon yahay caqiidada kitaabka iyo sunnada in laga qaato haddana culummadu kitaabka iyo sunnada sideedaas isagama aynan daynine si gaaray haddana u alifeen oo ictiqaadka ay wax uga qoreen marka dadka qaar waxaad arkaysaa dhahayaan maalan caqiidada maxaa laga rabaa qur-aankaaba laga fahmaa sunnada nebigaaba laga fahmaa kutubu sunna saxayn iyo bukhaari saxaynka iyo abu daawuud tirmidi nasaa ibnu maaja ayaa laga fahmaya warkaas sax waa yahay laakiin iyada laftirkeeda waxaa la dhihi karaa fiqigana maxaa laga rabaa ilaa kitaabka iyo sunnadaa laga fahmaayo limaadaa fiqiga gaar loogu qoraayo maxay culummada baahida fiqiga ay gaar ugu qoreen maxay tahayna waxay tahay de dadkan haddii la yidhaha aayadahan dhexgala xadiidka dhexgala haddii la yidhaha dadku isku faham ma aha fahamkaa la qaldaa tafaasiishii iyo sidii wax loo rabay saxda ahayd baa la gafaa si ayna waxaas u dhicin ayay marka usuululfiqhi iyo qawaacid fiqhiye iyo waxaas inta dejiyeen ayay iyagoo qawaaciddaas ka indilaaqayeen marka axaadiidtii iyo iyo iyo iyo iyo qur-aankii ay ka ayay ka keeneen marka masaa-ishan furuucda tirada badanee fiqiga culimmadu markay arkeen marka dad iyaguna qur-aankii takhabud ku samaynayo si xun yani si qaldan u fahmaayo axaadiidtii nebiga sidaasoo kale iska yeelaayo kuway rabaanna aqbalaayo kuway rabaanna ka tegaayo markay arkeen ayay waxay qoreen axaadiidtii iyo aayadihii caqiidada ka hadlaayay ayay gaar intay u qoreen ayay macnihii saxda ahayna saareen caqiidadaad baranee markii lagu leeyahy waa intaasna kitaabkii iyo sunnadii inta lasoo qaado haddana markaas fahm saxiixa lagu saaro ibnu khusayme iyo ibnu jariir abari iyo imaam axmed iyo ragga a'immada waaweyne kitaabu sunna a'imo badanoo kitaabu sunna lahaa jiraan bukhaari laftirkiisa khalqu afcaali ilcibaad waa caqiido waxaasoo dhan haddii la yidhaha marka maxaa laga rabaa in la alifa ma ahan waxaan cilmi ma ahane aayadaha qur-aanka nin walbow aad haddii la yidhahdo culummadaas miyaad iyagii kitaabkay sunnada nooga aqoon badnaabaa haddana gaar u alifay oo kitaabu tawxiid iyo kitaabu sunna iyo eh, kitaab aradd cala aljahmiya iyo iyagaa aad u qoray maxay u qoreen marka haddiis ahmiyad lahayn marka waa qof caqiidada xoogaa ay ku dabagedisan tahay oo rabo inuu isagu marka qur-aankaas siduu rabo iyo axaadiidtaas hebelna saanuu yidhi hebelna sidaanuu yidhi inuu yidhaahdo keliya nin rabo oo sidaas in lagu gaabsado ayuu u muuqdaa qofkaas saa darteed marka ibnu jariir wuxuu ka mid yahay aimada caqiidada waxa gaarkaa ka alifeen kitaabkiisa tabsiirka shanta mas'alo ka sheekeeya oo caqiidada asalka u ah alwacdu walwaciid masaa'il asmaa walaxkaam masaa'il asmaa wasifaat saxaabada waxyaabaas dhan ka hadla qadarka iyo uga hadla shantaas baab marka waxaan leenahay dadkaasaa idinka cilmi badnaa iyaguna caqiida waxbay ka alifeen waxay u alifeenna laabudda waxay tahay in la barto un si fiican loo fahmo wax marka dhegsaas loogu sii dhigayo wadakara moxamed bnu jariir aطabariyu wuxuu sheegay raximahu اllahu fii kitaabi اlictiqaadi kitaabka aladii sanafahu ou sanifay fii hadihi اlmas'alati mas'aladan sha'nigeeda wuxuu ka sheegay ayb fii hadihi اlmas'alati dakarada inay ku tacalluqdaa fiican ayb fii hadihi اlmas'alati mas'aladan dhexdeeda wuxuu ku sheegay ilaa ma maogtaha ibnu jariir masaladan keligeed waxba kama alifin haddaad sannafahuda ku tacallujiso waxay noqonee mas'aladan uu ka sanifay masalada isaga waxba kama sanifin keligeed kitaabku waa masalada iyo keyrkeedba waa leeyahay wa qaala wuxuu yidhi ibnu jariir ama alqowlu qowlka laga odhanayo fii alfaadi alcibaadi addoommada alfaaddooda bilqur'aani ay ku qowlaan yacnii ay ku dhawaaqayaan hadalka laga hadlaayo falaa athara ahar fiihi dhexdiisa ma ahaanin atharka oo naclamuhu aan garanayno can saxaabiyin saxaabi aan xaggiisa ka garanayno walaa taabiciyin taabici xaggiisa aan ka garanayno ma leh ilaa caman axad xaggiisa inaan ka garanayno ma ahane fii qowlihi axadkaa qowlkiisu alghanaa'u ou ku sugan yahay deeqtoonaansho washifaa'u daawo ay ku sugan tahay wa fi itibaacihi raacitaankiisa qofkaasna alrushdu ou ku sugan yahay hanuun iyo walhudaa hanuun iyo waman axad yaquumu uu istaagaayo qowluhu isaga qowlkiisa maqaama ala'imati aluulaa a'immadii hore qowlkooda maqaamkii a'immadii hore oo kale qowlkiisa uu istaagaya maahane ninkaas un ka haynaa abi cabdillaahi axmed bni xambal raximahullah wuxuu leeya ibnujariir yacni mas'aladan allafdu bilqur'aan alfaadu alcibaadi bilqur'aan ahar ma hayno xadiid kama hayno saxaabi ahar aan ognahayo saxaabi laga warinaayo ma hayno taabici mid laga warinaayana ma hayno laakiin waxaan haynaa buu leeyahay axad qowlkiisu uu ku sugan yahay wax lagu daawoobo nin imaam weyn oo hadalkiisa ee aaya nusuusta iyo uu ka fahmo ama fahamkiisa adilada qof lagu kalsoonaan karo deeqtoonaansho iyo dawo ay ku sugan tahay raacitaankiisuna hanuun uu ku sugan yahay iyo qof qowlkiisu uu geli karo ama istaagi karo aimadii hore maqaamkooda abi cabdillaahi ilaa can abi cabdillaahi abi cabdillaahi xaggiisa un baan ka haynaa axmed bni xambal ah raximahu fa ina abaa ismaaciil atirmidiya xadaanii wuxuu ii sheegay ninkaa qaala samictu abaa cabdillaahi axmed bna xambal raximahu اllahu yaquulu isagoo dhahayaan maqlay allafdiyatu lafdiyadu jahmiyatun waa jahmiyo kuwa dhahaya lafdii bilqur'aani makhluuq waa jahmiye buy waa hadday qur-aanku u jeedaan dabcan saas in lagu fasira way sida imaa doonto qaala allaahu caza wajalla alla wuxuu leeyahay faajirhu magangeli xataa yasmaca si uu u maqlo kalaam allaahi ilaahay kalaamkiisa miman yasmacu imaam axmed wuxuu yidhi miman miman axadkee xaggiisa ayuu yasmacu ka dhagaysanayayo ka maqlayaa yani ilaahay ka maqli maayo qofuu ka maqlayaayo ka wada qaala waxa uu yidhi uma samictu waxaan maqlay jamaacatan jamaaco min asxaabina ka mida laa axfadu asmaa'ahum asmaa'dooda aanan xafidsanayn yadkuruuna canhu iyagoo ka sheegaya imaam axmed radia allaahu canhu annahu kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray man qaala qofkii yidhaahdo lafdii bilqur'aani dhawaaqa aan qur-aanka ku dhawaaqayaa makhluuqun makhluuq weeyaan fa huwa jahmiyun qofkaas waa jahmi waman qaala qofkii yidhaahdo hayru makhluuqin saasna qofkii dhaho fa huwa mubtadicun isagana waa mubtadic yani ninkii waa makhluuq yidhaahdana waa jahmi ninkii hayru makhluuq dhahana waa mubtadic sidee waay marka warkaan macnihiisa hadalkan horta imaam axmed waa ka sugnaaday istifaado uga sugnaaday ibnulqayim sida uu tilmaamay kama fii mukhtasari sawaaciq almursala naqli oo yani mustafiid ama mutawaatir ah baa imaam axmed hadalkan oo uga sugnaaday towjihiisa marka laakiin waa laysku khilaafay wuxuu kala jeedaa waa la gartay man qaala lafdii bilqur'aani makhluuq qofka dhaho inuu jahmi yahay yanii ninkii qur-aanka dhawaaqa aan qur-aanka aniga markaan ku dhawaaqayo qur-aanku waa makhluuq qofkii yihaaha inuu jahmi yahay oo aayaddii uu deliishadayaaba tusaysaba oo in axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah ile qof muslimoo qur-aankii ku dhawaaqaya haddana kalaamullaahi lagu sheegay taas waa la garan karaa ninkii ma ahan yiraa marka waa inuu jahmi yahay waa macruuf laakiin ninkii yidhaahdo man qaala eh, lafdii biاlqur'aani gayru makhluuqin maxaa laga rabaa isaga oo uu mubtadic ku noqonaya saddex qowl baa ku jirta marka meeshaa macnaheeda sida ugu fiicanna waxay tahay daa'ifadan koowaad warkeeda ayb ibnulqayim wuxuu leeyay qaala aa'ifatun daa'ifa waxay tidhi araada imaam axmed wuxuu u jeedaa sadda baabi اlkalaami fii dalika araada sadda baabi اlkalaami fii dalika arrinkaas in laga hadloo dhan ayuu rabaa inuu xiro imaam axmed sadu dariica lanna shaygan maadaama uu noqday wax jaranjaro lagu gaari karo in yacnii alqowlu bikhalqi اlqur'aan maadaama wax lagu gaari kara ay tahay wax sax noqon karana ay dhinac kalena uga eg tahay ayaa wuxuu leeyahay marka in laga hadlaaba maba ahanba oo qofku waxaa ku filan inuu yidhaha alqur'aanu kalaamullaahi hayru makhluuq bis haddii marka uu yidhaha lafdii bilqur'aani makhluuqna ee lafdiga oo u jeeda malfuudka waaba jahmi warkii jahmiyadu haddii kalena inuu yidhaahdo lafdii bilqur'aani hayru makhluuq waa waxaa weeyaan hadal badni iyo wax markaas yacnii albaabkaas in la daboolaba ay tahay ayb imaam axmed marka wuxuu isticmaalay sadu baab اlkalaami fii dalik maadaama warkan uu ixtimaali karo sawaab hayru sawaabna uu ixtimaali karo habal layska dhaafo sideedaba sidaas inay tahay daa'ifo kaleoo ibnu qutayba uu ka mid yahay ibnu qutaybata diina weri uu ka mid yahay isagu wuxuu leeyahay waxaa hadalkan imaam axmed wuxuu u nacay lafdiga ayaa luqatan alramyu waalisqaad ayaa la yidhaha luqatan lafdi marka la yidhaha lafada lafdan macno kaloo luqadu waxay ku noqon kartaa waa tuuray soo maaha wuu tuuray ayb alramyi waalisqaad marka qur-aankii in loo isticmaalo isqaad iyo ramyi ayuu diidaa buu yidhi markuu leeyay lafdii bilqur'aani man qaala lafdii biاlqur'aani makhluuq fahuwa jahmiyun waman qaala lafdii biاlqur'aani hayru makhluuq fahuwa mubtadicun markuu leeyahay ereygaas lafdiga dhan buu diidayaa lianna lafdi waa ramyi iyo isqaaq afkaaga hadda markaad wax ku haysto haysato fa lafada waa tufayso maaha macnaheedu taasuu diidaa saasuu leeyahay ibnu ibnu qutayba isagu meeshaas ku cabaaray sababka marka imaam axmed kitaab uu leeyahay ibnu qutayba la yidhaaha alikhtilaafu fi lafdi risaalo yar waa mabuuc meelahaasaa malaha uu ku sheega oo haddii layihaha fulaanu lafada shayئa min yadihi gacantiisuu ka tuura waay marka fakariha axmedu iطlaaqa dalika cala اlqur'aan imaam axmed waxuu nacay ereygaas in lagu iطlaaqo qur-aanka tuuris iyo ridid iyo waxyaabahaas daa'ifo kale waxay yidhaahdeen inamaa manacahu liannahu cuduulu can nafsi qowli اsalaf daa'ifada saddexaad waxay yidhaahdeen warkii selafka oo laga leexanayo oo selafka iyagu waxay yidhaahdeen alqur'aanu kalaamu ullaahi hayru makhluuq waxaan maba gelinba iyaga marka maadaama aynan gelin faraha laga qaado sidaas inay aduu marka siyaabahaas masaladan marka dhib weyn waxay ka dhex dhalisay imaamu imaam اlbukhaari markii uu qoray kitaabkan saxiixa markuu alifay ee uu aad wax u qoray magaciisu dheeraaday ayuu wuxuu aaday meeshiisii uu ku dhashay naysaabuur iyo dhulkaas markii meelahaas uu aaday ayaa markaa cilmigiisii iyo magaciisii markuu dheeraaday xoogaa waa la xasday ragga qaaraa xasdeen markaasaa masaladan allafdu bilqur'aan isagoo masalatu lafdi isagoo khalqu afcaalilcibaadku uga hadlay asaga si fiicanuun u kala dhigdhigay imaamu albukhaari oo wuxuu yidhi allafdu hayru lmalfuud lafdiga haddii laga wado marka malfuudka shayga lagu dhawaaqayo haddii laga wado ee malfuudku markaasi waa qur-aanka qur-aankuna waa kalaamullaahi hayru makhluuq haddii laakiin lafdiga laga wado aswaatu lcibaad iyo dhaqdhaqaaqa carabkooda iyo ficilka bani aadamku ay samaynayaan ficilkani bani aadamku qaa'im ku yahay kaasina waa makhluuq uu yidhi isaga uu kala saaray tafsiilkaasaana sax ah ayb fiiri marka imaam albukhaari isaga wuxuu kala saaray adiga dhawaaqaaga iyo wax aad ku dhawaaqayso waxaa ku dhawaaqayso hadday qur-aan yihiin waa kalaamullaah ayr makhluuq waana aayadda miday daliil u tahay adiga dhaqaaqaaga iyo carabkaaga dhaqdhaqaaqiisa iyo dhuuntaada dhaqdhaqaaqeeda iyo sawdkaaga iyo maxay noqonayaan iyaguna marka kuwaas waa makhluuq adigaba makhluuq baa tahay wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluun ayb bukhaari marka sidaasoo kala saaray alkitaabatu hayru اlmaktuub allafdu hayru اlmalfuud alqiraa'atu hayru اlmaqruu maqruugu muxuu noqonaa marka kalaam ullahi hayru makhluuq kitaabada ama qiraa'ada laftirkeedana maxay noqonaya makhluuqay noqon karta lanna maxaa yeelay waxaa la leeyahay fulaanun yani sawtkiisu waa qur-aana ku akrinaya markaas waxaa la leeyahay maa ra'aytu axsana sawtan minhu maa ra'aytu aqbaxa sawtan minhu sawtkayaa loo nisbaynaa marka ma ilaahay baa loo nisbaynaa maya bani aadamkaa loo nisbaynaa ibnulqayim marka wuxuu yidhi mas'aladan waxaa si fiican u lafaguray imaamu lbukhaari tafsiilkaasaana xugunka uu ku dhismaa imaam axmed qowlkiisaasna hadda hadalkan aan haynana warka bukhaari ma iska hor imaanayaan lianna bukhaarina mas'alo wuxuu ka hadlayaa khalqu afcaali ilcibaad imaam axmedna taas ma diidana ee imaam axmed wuxuu rabay saddan lilbaab in loo xiro maadaama mas'aladan dad ay ugu soo dhowaanayaan mas'aladii kufriga ahayd ay dad jaranjaro ay uga dhiganayaan marka midna wuxuu ka hadlay yani sadu dariica imaamulbukhaarina mas'aladii asal ahaanteeda uga hadla labadoodana marka isma aynan khilaafsanayn marka bukhaari masaladaa waa lagu dhibay ilaa markii dambe uu ka tegey tuulo khartanka la yidhaha meel la yidhaha uu ku dhintay ee aad iyo aadaa loogu dhibay xataa dadka usoo galo ee wax ka dhegaysanaya iyo aadaa loo imtixaani jiraa loo dhibi jiray isaga iyo marka rag aimo waaweyn maxamed ibnu yaxya duhli iyo iyo aad isugu ugu kacay oo wuxuu dhihi jiray meeshan waxaa jooga nin dhahaya alqur'aanu makhluuq bukhaarina alqur'aanu makhluuq maa dhahaynin waxay ku caddahay inuusan sidaa lahayn saxiixiisa kitaabu tawxiid aakhirkiisa aaduu kitaabu tawxiidda masalada uga sheekeeyey tarjamooyin fiican buu u tarjamaystay kitaabkiisa khalqu afcaali lcibaadkana aada uga hadlay marka haddii lagu yihaha khulaasatu اlqowl imaam axmed iyo bukhaari ma iskhilaafsanaayeen ma iskhilaafsanayn ninna wuxuu ka hadlayay war waxaan yaa lagu gambanin habal layska dhaafo marka masaladan qur-aanka laga hadlaayo ninna wuxuu ka hadlay masalada xaqiiqadeeda nin walbaa marka waa saxsan yihi mana iskhilaafsana man qaala qofkii yiraa buu yidhi lafdii aniga dhawaaqayga bilqur'aani quraanka aan ku dhawaaqayaa makhluuqun weeyaan qur-aanku makhluuq buu ku yahay qofka dhaho fa huwa jahmiyun waman qaala qofkii yidhaahdo hayru makhluuqin weeyaan fa huwa mubtadicun isagana waa mubtadic lianna waa hadal badni waayo mana in la galana maba ahan ba lafdii bilqur'aani hayru makhluuq bis iska dheh haddaad doonto yani waxaan ujeedaa cafwan alqur'aanu kalaamullaahi hayru makhluuq qofkii marka masalatu lafdi keenana haddaad qur-aanka ka wadana dee jahmi baa tahay haddaadan qur-aanka ka wadinna oo sawdka iyo ficilka qofka de ficilka qofkay qaa'im uu ku yahay maahana ilaahay qaa'im maba ku ahaan awel qaala muxamed ibnu jariir maxamed ibnu jariir waxa uu yidhi walaa qowla qowl ma jiro fii daalika kaagaas ku saabsan cindanaa annaga agteenna kaasoo yejuusu uu bannaan yahay an naquulahu inaan ku qowlno oon dhahno hayra qowlihi qowlkiisa aan ahayn yacnii hadal annaga noo bannaan oo aan ahayn hadalkaas imaam axmed ma jiro id cille ee lam yakun lanaa annaga nooma sugnaanin fiihi qowlka aan dhahayna imaamun imaam imaamka oo na'tamu bihi aan ku dayanayna siwaahu isaga ka soo haray wa fiihi isagana imaam axmed alkifaayatu baa ku filan kifaayo waalmaqnacu iyo qanaacaa ku sugan ayb wa huwa alimaamu ayb wahuwa isaguna alimaamu weeyaan imaamkii almutabacu la raacayo raxmat ullaahi calayhi waridwaanuhu marka ibnu jariir wuxuu aad ugu daran yahay itibaac tafsiirkiisa meelo badan waxaad arkaysaa isagoo dhahayo dad baasaan ku fasiray aayaddan laakiin qowl aan ka hayno ma ah, jiro a'immadii naga horreysa markaa wuxuu leeyay saxaabadii iyo taabiciintii iyo kama hayna iyo atbaacu taabiciin imaam aan ku dayanno tafsiirkuna waa naqliyu dhahaa weliba isaga tafsiirka qur-aankuna waa naqli maadaama aanan u haynin cid marka tafsiirkaas noogaga horreysay waa ka gaabsanaynaa buu yidhaahdaa meelo badanuu saas ku dhahaa suuratu yuusuf iyo suuratu suuratu alacraaf iyo meelahaasaan xasuusanaha haddaayb ayb meelaha marka markuu ka sheekaynayo uma yaأtii min bacdi dalika caamun fiihi yuqaahu الnaasu wa fiihi yacsiruun aayaddaas iyo meelahaasu ku sheegaan ayb isaga marka wuxuu ku dadaala wuxuu iska ilaalinayaa qowl aan looga horeynin inuu sheego haddii marka iyagoo aimadii salafka ay saas yihiin annaga marka maxaana laga rabaana qowl aan lagaaga horeynin haddaad xadiid ku fasirto ama aada aayadda ku fasirto waxay noqonaysaa marka inaad gefsanaanaysa haadihi alfaadu maxamed ibnu jariir tan wuxuu yidhi waa alfaadii maxamed ibnu jariir atabari abuu cuhmaan a dhahay allatii taasoo naqaltuhaa aan soo guuriye nafsahaa nafsadeeda aan soo guuriyey ilaa maa haahunaa ilaa meeshan min kitaabi اlictiqaadi aladii sanafahu aan ka soo guuriyey qultu wa huwa waxaa dhahaya yani abuu cusmaan qultu waxaan leeyahay buu yidhi wahuwa acnii moxamed bna jariir baan u jeedaaye qad nafaa can nafsihi nafsadiisa wuxuu ka anfiyey bihada alfasli fasalkan wuxuu ugaga anfiyey alladii dakarahu uu sheegay fii kitaabihi uu ku sheegay kulamaa shay dhammaantiis oo nusiba ilayhi loo nisbeeyey wax allaale wixii loo nisbeeyey waqudifa bihi lagu qadfay oo min cuduulin ka leexasho ah can sabiili sunnati laga leexdo ow maylin ama iilasho ilaa shayin loo iisho min albidcati bidca ah hadalkan ibnu jariir wuxuu iskaga anfiyey oo iskaga tuuray wax allaale wixii loo nisbeeyey oo bidcooyin ah ayb ama iilasho sunnadii laga leexda ah lanna haddiiba uu leeyahay mas'aladaani maadaama ayna waxba ku soo aroorin uu leeyahay waa nooma bannaana qowl aan ku qowlno aan ahayn qowlkaas imaamkaas aan ku dayanayno xaggiisana marka aankaga aan ka qaadanaynaba haddii uu leeyahay de in caqiidadiisii marka inxiraaf iyo wareer uunan ku jirin bay ku tuseen hadalkan marka isaga muxuu u leeyahay nin waxaa jira ay isku magac yihiin ibnu jariir waxay wadaagaan magaca iyo magaca aabbihiis iyo nisbada waxaa la yidhaha kaas kale moxamed ibnu jariir aabari isagana moxamed ibnu jariir aabari baa la yidhaha aqwaal marka mararka qaar waxaa imaanaysa caqiidada saxdaa ah khilaafsan oo haddana loo nisbeynayo ibnu jariir abari marka culammada waxay yidhaahdeen ibnu jariirkaas raafidiga ah yaa iskale aqwaashaas waxaa ka mida bay leeyihiin eh, lugaha in la masixi kara iyo waxyaabahaas lugaha in la masaxaa shiicadaa qabto ahlu in la dhaqay qabaan saad ogsoontihiin ibnu jariirka marka mararka qaar waxaa lagu arkayaa wax sidaasoo kale a waxay yidhaahdaan marka iyo aqwaashaas qariibka xoogaa eh, ninkaas kale ee eh, shiiciga ku magaca ku nisbada ah yaa iska leh marka si wararkaas rawaaj loogu sameeyo ayaa isagii ibnu jariirkiibaa marka qaala ibnu jariir baa laleeyahay marka ninkii qofku wuxuu u malaynaya inuu ibnu jariir abari macruufkaayb marka wax allaale wixii loo nisbeeye marka eh, sunnadoo laga leexdo iyo bidco loo iisho iyo ah waxaas inaanu qabin ayuu warkaan nagu tusay buu leeyahay waladii xakaahu can axmed waxa uu imaam axmed ka sheegana radia allaahu canhu ardaahu ana alafdiyata jahmiyatun inay yihiin fasaxiixun canhu imaam axmed waa ka ansaxday wainamaa qaala dalika sidaa buu yidhi lianna jahman waasxaabahu maxaa yeeley jahmi iyo asxaabtiisa saraxuu iyagu waxay caddeeyeen bikhalqi اlqur'aan qur-aanku inuu makhluuq yahay waaladiina kuwii qaaluu yidhaahdeen bilafdi lafdiga kuwii ku dhawaaqayna tadarajuu bihi mas'aladaa tadarajuu waxay yacnii ku soo fuuleen bihi bilafdi lafdigiibay kusoo fuuleen ila alqowli bikhalqi اlqur'aan bay ugu soo fuuleen alqowl bikhalqi اlqur'aan yani waxay ka dhigteen jaranjaro waxayna ku soo gaareen wixii jahmiyada ay sariixin jirtay ay caday jireen laba qolow marka noo sheegaya wuxuu leeyahy jahmiyadu iyagu waxooda waa caddaysteen lafdiyada laakiin wixii jahmiyada bay waxay rabaan inay ku gaaraan mas'aladan allafdu allafdu bilqur'aan waladii xakaahu can axmeda radia allaahu canhu wa ardaahu wuxuu ka sheegay ibnu jariir imaam axmed oo ah ana lafdiyata lafdiyadu jahmiyatun inay yihiin fa saxiixun canhu xaggiisa wax ka ansaxay wainamaa qaala daalika sidaa buu yidhi lianna jahman maxaa yeelay jahm iyo wa asxaabahu iyo asxaabtiisa saraxuu waxay caddeeyeen bikhalqi اlqur'aan qur-aanka makhluuqnimadiisa iyagu caddaysteen waaladiina kuwii qaaluu yidhaahdeen bilafdi lafdiga ku qowlo allafdu bilqur'aani makhluuq kuwii dhahay tadarajuu bihi waxay ku soo fuuleen lafdigaasi ila alqowli bikhalqi اlqur'aan ayay kusoo fuuleen in lagu qowlo qur-aanka makhluuqnimadiisa wakhaafuu waxay ka cabsadeen ahla sunnati bay ka baqeen fii dalika الzamaani waqtigaas min atasriixi inay caddeeyaan bikhalqi اlqur'aani bay kaga baqeen qur-aanka makhluuqnimadiisa inay caddeeyaan bay ka cabsadeen fadakaruu waxay sheegeen haada lafda lafdigan bay sheegeen wa araaduu bihi waxayna u jeedeen ana alqur'aana qur'aanka qur-aanka waay waxay u jeedeen ana alqur'aana qur'aanka bilafdina annaga lafdigeenna ku dhawaaq aan ku dhawaaqayna makhluuqun weeyaan saasay u jeedeen falidaalika sidaa darteed ayaa samaahum axmadu imaam axmed wuxuu ku magacaabay raximahu jahmiyatan jahmiye ayuu ku magacaabay kuwaas maxaa ka qaldan ya ma ii qoran waxukiya canhu kanaana taxqiiqaanaana fiican kan canhu ayضa waxaa laga sheegay imaam axmed xaggiisa annahu qaala inuu yidhi allafdiyatu nimanka lafdiyada ah sharu min aljahmiyati jahmiyada waa ka shar badan yihiin siday uga shar badan yihiin maxay tahay sida ay uga shar badan yihiin waxay tahay jahmiyadu iyagu waxooda waa caddaysteen waa la fahmaa laakiin lafdiyadu waxay isticmaalayaan eray muxtamal ah yaxtamilu sawaab wayaxtamil alinxiraaf iyaga markaa waxay samaynayaan lafdigaas fadfaadka ah ee waasaca ah ayay ku dhuumanayaan ujeedkii jahmiyadana waa leeyihiin marka ayagaa daran soo maha marka sidaas ujeedaa marka waxukiya canhu aydan waxaa laga sheegay imaam axmed xaggiisa annahu qaala inuu yidhi allafdiyatu sharun min aljahmiyati lafdiyadu way ka shar badan tahay jahmiyada wa amaa maa xakaahu waxa uu sheegay moxamed ibnu jariir can axmeda uu ka sheegay raximahu اllah ana man qaala qofkii yidhaahda lafdii bilqur'aani kayru makhluuqin fahuwa mubtadicun fainamaa araada imaam axmed wuxuu doonay ana salafa salafka min ahli sunnati ahlu sunnada ah lam yatakalamuu ma aynan ku hadlin maynan ka hadlin fii baabi lafdi masaladan lafdiga kama aynan hadlin walam yuxwijhum mana u dhibaato gelinin alxaalu xaalka ilayhi lafdigan inay ku hadlaan wa inamaa xadata alkalaamu hadalkii ayaa soo darriyey fi lafdi laga hadlo min ahli tacamuqi ayuu ka soo darriyey xaggooda dadka waxa inay guntooda tagaan rabaan wadawi lxamqi iyo doqonnimada kuwa u saaxiibka ah alladiina kuwaas oo atow la yimid bilmuxdathaati bidcooyinka la yimid wa wacatow ku madax taagay camaa nuhuu canhu wixii laga reebay oo min addalaalaati baadi ah wadamiimi almaqaalaati maqaalaadka oraahayaalka kuwooda foosha xun ah wakhaaduu waxay dabaasheen fii maa shay dhexdiisa lam yakhud fiihi salafu salafku aynan dabaalanin min culamaa'i alislaami ah faqaala alimaamu imaamku marka wuxuu yidhi haada alqowla hadalkan buu yidhi qaala alimaamu imaamkii waxa uu yidhi imaam axmed waaye haada alqowlu qowlkaani fii nafsihi isaga nafsad ahaantiisaba bidcatun weeyaan wa min xaqi almutasanini qofka sunnada nebiga ku dayanaya xaqiisana waxay tahay an yadacahu inuu iska dhaafo walaa yatafawaha bihi wa an laa yatafawaha inuunan ku hadlin bihi warkaan lafdigan aanu ku hadlin walaa bimilihi isagoo kalena uunan ku hadlin oo min albidaci bidcooyinkii ah almubtadacati la bidcaystay wayaqtasira wa an yaktasira inuu ku gaabsado calaa maa qaalahu salafu salafkii waxay dhaheen oo min al a'immati a'immadii ah almutabacati la raacayay oo waa maxay waxay dhaheenna ina alqur'aana qur'aanku kalaamullaahi ilaahay kalaamkiisii weeyaan hayru makhluuqin makhluuq ma aha walaa yasiidu ma siyaadinayo calayhi kaa korkiisana ka siyaadin maayo ilaa takfiira man yaquulu bikhalqihi hadduu wax ziyaadinayo wuxuu ku darayaa ninkii qur-aanku waa makhluuq dhahana waa gaal intaa ha ku ziyaadiyey bisna lafdi iyo waxaayowna ku ziyaadinin lanna selafku saasna waa dhaheen soo maha alqur'aanu kalaamu llaahi kayru makhluuq waman qaala bikhalqihi fa huwa kaafirun haddaad marka wax ziyaadinaysa intaas ziyaadi sidaasuu leeyahay isaga marka muxuu maray maslaga saddexaad oo imaam axmed hadalkan wuxuu u yidhi maadaama salafkii uunan ka imaanin ha layska dhaafo sidaas waxaa kaloo jirto imaam axmed hadalkan inuu u yidhi sadan lidariica hadalkii hore uu ka sheegay oo ah tadaruj inay ku soo gaarayaan masaladii foosha xumayd wax lagu gaari karaba marka in la dhahaaba maba ahanba albaabka dhan in la daboolo qaala akhbarana alxaakimu abu cabdillaahi alxaafid xaakim qaala xadaanaa abu bakrin moxamed bnu cabdillaahi aljaraaxiy bimaru ayuu noogu sheegay qaala xadaanaa yaxya bnu saasuuya qaala xadaanaa cabdulkariim asukari cabdulkariim ibn abi cabdilkariim asukari اlmarwasi asaraksiyu zaahid qaala wahb bnu zamca wahb bnu zamca waxa uu yidhi akhbaranii caliyun اlbaashaaniyu qaala samictu cabdاllahi bn اlmubaarak yaquulu cabdullahi bn mubaarak marka de waa shuyuukh shuyuukhi اlbukhaari shuyuukhu shuyuukhi اlbukhaari waxa uu yidhi waa ninkii la yidhi marka cabdullahi bn mubaarak ibnu xajar markuu u tarjamaye jamacat fiihi khisaalu اlkhayri kuluhaa khayrka qeybihiisa oo dhan ayaa ku kulan ayaa ku kulmeenuu yidhi cabdullahi bn mubaarak ibnulmubaarak baan maqlay buu yihi yaquulu isagoo dhahaya man kafara qofkii ku gaaloobo bixarfin xaraf min alqur'aani qur'aanka ka mida faqad kafara bilqur'aani qur'aanka oo dhanuu ku kufriyey waman qaala qofkii yidhaa laa uuminu ma rumaynayo bihaadihi laami laamtaan aniga ma rumaynayo haddii uu yidhaahdo faqad kafara waa kufriye waa mubaalaqa mubaalaqa ujeedaa marka waxay tahay shay qur-aanka ka mida ninkii ku kufriya waa kufriye saas waay macnuhu ayb wayactaqidu asxaabu اlxadiidi ayb ayb intaa marka waxuu uga soo baxa masأalaة اlqur'an iyo masale la xiriirtay oo masأalaة lafdi ah wayactaqidu waxay caqiideynayaan asxaabu اlxadiidi asxaabu اlxadiid waxay rumaynayaan wayashhaduuna waxay qirayaan ana allaha subxaanahu alle fowqa sabci samaawaatihi toddobadiisa samo korkooda inuu yahay calaa carshihi mustawin inuu yahay mid sara maray calaa carshihi ka sara maray kamaa nadaqa bihi kitaabuhu alle kitaabkiisa siduu ku dhawaaqay fii qowlihi caza wajalla fii suurati alacraaf ina rabbakum allahu aladii khalaqa asamaawaati waalarda fii sittati ayaamin huma istawaa cala alcarsh waqowlihi fii suurati yuunus ina rabbakum allahu aladii khalaqa asamaawaati waalarda fii sittati ayaamin huma istawaa cala alcarsh yudabiru اlamra maa min shafiicin ila min bacdi idnih wafii qowlihi fii suurati racdi allahu aladii rafaca asamaawaati bigayri camadin tarawnaha uma istawaa cala alcarsh waqowlihi wafii qowlihi fii suurati اlfurqaan ثuma اstawىa clى اlcarsh alraxmaanu fasأl bihi khabiira waqowlihi wafii qowlihi fii suurati الsajda ثuma اstawىa calى اlcarshi waqowlihi fii suurati طaaha alraxmaanu calى اlcarshi اstawaa ilى akhirihi toddoba meel meelahaasay ku timid halkan marka istiwahu ka gelayaa wuxuu leeyahay ahlu xadiid waxay ictiqaadsan yihiin alla inuu toddobadiisa sama ka sarreeyo calaa carshihi mustawin carshigiisana uu ka sara maray istiwaa marka la yidhaha marka ficilkiisu waa istawaa ficilkan marka istawaa saddex isticmaaluu leeyahay saddex isticmaal buu leeyahay isagoo aan waxba ku gudbin oo istawaa bis iska ah wax xarafa aan ku gudbin markuu wax xarafa uunan ku gudbin wuxuu noqonayaa bimacnaa kamula watama walamaa balaga ashuddahu wastawaa aataynaahu xukman wacilma walamaa balaga ashuddahu xoogowgiisa markuu gaaray wastawaa ou dhammaystirmayaa laga wadaa ilaa hadda ilaa iyo calaa midna kuma gudbin isticmaalka labaadoy qur-aanka ugu soo aroortay waxay tahay iyadoo ilaa ku gudubtay oo huwa aladii khalaqa lakum maa fi samaawaati huwa aladii khalaqa lakum maa fi اlardi jamiica uma stawaa ila الsamaa'i uma اstawaa ila الsamaa'i suuratu fusiladna waa ku jirtaa sidaasoo kale wajacala allaha rawaasiya min fowqiha wbaaraka fiiha waqadara fiiha aqwaataha fii arbacati ayaamin sawaءa liلsaa'iliin uma اstawaa ila الsamaa'i wahiya dukhaanun soo maa labadaasay ku timid suuratu اlbaqara iyo suuratu fusilat ilaadaas markay ku gudubto marka salafku waxay u badan yihiin ama ijmaacooduba uu yahay iyada laftirkeeda bimacnaa calaa wartafaca inay tahay calaa wartafaca inay tahay ibnulqayim ijmaacuu soo naqliyey kamaa fii mukhtasar sawaaciq lmursal isticmaalka saddexaad waa marka calaa lagu gudbiyo toddoba meelay qur-aanka uga soo aroortay marka waa kuwaan hadda uu sheegayo calaa istawaa calaa in la yidhaha istawaa calaa marka la yidhaha macnaheedu wuxuu noqonayaa irtafaca wacalaa wax kale maaha walidaalika bukhaari markuu tarjamayo wuxuu yidhi baabun wakaana carshuhu cala almaa istawaadan markuu macnaynayay mujaahid iyo abulcaaliya waxay dhaheen buu yidhi calaa wartafaca istawaa calaa lagu gudbiyo calaa wartafaca litastawuu calaa duhuurihi maxaa laga wadaana markaad ka sara martaan waa gaadiidka korkiisa uma stawaa cala alcarshi carshiga uu ka sara maray macnaheeda saas waa ka kor maray wuu ka sara maray calaa wartafaca istiwo macnihiisa sidaasaa laga wadaa sifa ficliya waay markaas istiwuhu waa sifa ficliya isaga caqliga iyo yacni laguma keeni karo iyo fidrada waa shay cilmi u baahan waay lowlaa qur-aanka aanaan maqli lahayn annaga inuu alla markuu cirka iyo dhulka abuuray kadib inuu carshiga ka sare maray ma aanan ogaaneyn waa shay marka naqli lagu ogaado waa isaga laakiin culuwiga ogo sifat اlculuwi waa wax fitrada iyo caqliga saliimka lagu ogaan karo gaal aan weligiis diin loo sheegin ayaa loo yeeraya waxaa la leeyahay cirkaan iyo dhulkaan yaa abuuray cirkuu feerinana cirka ayuu feerinana gacanta saasuu dhaha marka waxaa dareemaya taas inay fidro tahay marka aynan ahayn yacni qof weligiis aan qur-aan dhiganin tafsiir aan meel lagu hayo dhegaysanin oo caamo ah waxaa arkaysaa dhahay ilaaha iga sarreeya ilaaha kaa sarreeya kuleeya so saas ma dhahan dadka caamada ah. haadaa shay fitri ah w marka culuwi iyo istiwo waa laba sifo ilaahay leeyahay istiwaha waa sifa ficliya culuwiguna waa sifatu daat culuwigu waa sifatu daat ninkii yidhaaha marka culuwdaad ma jirana isaga laftirkiisa de samciguna daad ma ahanaa laleeyahay basarkuna daad ma ahan haddii uu yidhaha maya samcigan iyo basarkan waa sifatu daad waaye tan maxaa ugu diidayaa laleeyahay marka daliil aad ku kala farqisa middaan iyo middaas keen mana lagaa yeelayo inaad tiraahdid aniga middaan culuwiga waxaan ku diidaa waxa u ekaanaa boqor boqor tashbiiha ka dhalanaya haddaad tiraahdid ee samcigan iyo basarkanba tashbiiha ka dhalanaya lagu dhehi karaa dadkuba waxoogaa maqlan waana arkaan marka wax kala farqin kara labadaas mas'ale ma laha weligaa saas ogo masaladan marka istiguhuna saas u soo arooray marka macno qaldanaa jiro muctasilada tafsiir ay wataan iyo jahmiyada oo ah alistiwaau bimacna alistiilaa in lagu fasiro istiilaa istiilaana waxaa la yidhaahdaa macnaha waa ka waa adkaaday ay halaba calayha markaa waxay leey uma istawaa cala alcarshi carshigiibuu u adkaaday carshigiiba u adkaaday istiwaa in istiilaa lagu fasiro tafsiir sax ama ah aha culummadii marka luqada waaweyneyd xadiidkana aada u taqaanay waa diideen sida khaaabi iyo kale ayb laga soo guuriyey istiwuhu marka istiilaa lagu gabay marka waxay keenaan cid tiri aan la aqoonin marna akhdal loo nisbaynin nasraaniya marna sidii isagoo iska majhuula la sheego oo wuxuu leeyahy qad istawaa bishrun cala alciraaqi min gayri sayfin walaa damin muhraaqi ninka la yidhaahdo bishir wuxuu ka kor qad istawaa bishrun cala alciraaqi waa qabsadayaa laga wadaayo dhehen marka eh, macnahaas haddii carshiga lala aado waa macno qaldan baa soo baxayo ilaahay subxaanahu watacaala de bishir ciraaq waa lagula loolamayay nimanay isku haayeen soo maaha carshiga ilaahayay isku haayaan dajal iyo kadib waayo marka nacam iyo wax aan jirin waayo ijmaacii ahlucilmiga iyo kitaabkii wixii ku yaallay iyo sunnadii haddii gabaygaas loo taxriifiyo dartiis waa dhibaata waa tafsiir marka ay muctasilada iyo jahmiyadu ay leeyihiin iyago intaa culuwigaasay ka cararayaan tafsiirkaana marka sidaa u ogow sidaas weeyaan ilaa afartan iyo lix wej ayuu ibnulqayim ku radiyey waxaas lix iyo afartan wej ayuu ku radiyey oo naqli iyo iyo caqli labadaba isugu jira mukhtasar sawa caqli mursalaha wuxuu yidhi marka wayactaqidu asxaabu اlxadiidi wayashhaduuna waxay qirayaan an allaha subxaanahu alle fowqa sabci samaawaatihi calaa carshihi mustawin mustawin calaa carshihi carshigiisa inuu ka kormaray kamaa nataqa bihi kitaabuhu kitaabkiisa siduu ku dhawaaqay fii qowlihi caza wajalla fii suurati alacraaf ina rabbakum allahu aladii khalaqa asamaawaati waalarda fii sittati ayaam uma istawaa cala alcarshi wa qowlihi fii suurati yuunus ina rabbakum allahu aladii khalaqa asamaawaati waalarda fii sittati ayaam uma istawaa cala alcarsh yudabiru اlamra maa min shafiicin ila min bacdi idnih wa qowlihi fii suurati racdi allahu aladii rafaca asamaawaati bigayri camadin tarawnaha uma istawaa cala alcarsh waqowlihi fii suurati اlfurqaan uma istawaa cala اlcarsh alraxmaanu fas'al bihi khabiira waqowlihi fii suurati sajda uma istawaa cala اlcarshi waqowlihi fii suurati طaaha alraxmaanu cala اlcarshi istawaa hal meel oo istowlaana ma soo aroorin ibnulqayim marka wuxuu yidhi laamkaas jahmiyadu ay wataan waa zaa'id wuxuu leeya nuuniyada wuxuu ku dhahaa wuxuu yidhaahdaa laamu jahmin wa nuunu nuunu laamu jahmin wanuunu اlyahuudi humaa fi اlwaxyi cinda carshi الraxmaani eh, eh, zaa'idataani nuunkaas yahuudda iyo laamka jahmiyada ilaahay agtiisa waxay ka yihiin zaa'id nuunka yahuudda marka muxuu ka wadaa waquuluu xidatun soo lama dhihin maxay dhaheen iyagu marka xindatunay dhaheen laamu jahminna waa istowlaadaan istawaa dheh ayaa leyihi istowlaa bay leeyihiin wa akhbara allaahu subxaanahu ilaahay wuxuu sheegay can fircawna allaciin can fircawna fircawn wuxuu ka sheegay allaciini la lacnaday annahu qaala lihamaana hamaan inuu ku yidhi ibni lii ii dhis sarxan sar ii dhis lacallii mudni abluqu inaan gaaro al asbaaba samaawaadka asbaaba asamaawaati aan gaaro fa aalica markaa aan soo arkoon fiiriyo ilaa ilaahi muusa muuse ilaahiisa wa inii la adunnuhu waxaan malaynayaa muuse kaadiban beenaale inuu yahan malaynayaa wa inamaa qaala daalika sidaa buu yidhi fircown liannahu samica maxaa yeele wuxuu maqlay muusa calayhi salaam nebi muuse wuxuu ka maqlay yadkuru isagoo sheegayo anna rabbahu rabbigiis fi samaa'i samada inuu ka sarreeyo alaa taraasoo uma jeedid ilaa qowlihim yaadan arkaynin wa innii la adunnuhu kaadiban muuse beenlow baan u malaynayaa muxuu been ku sheegayaana yacnii fii qowlihi wuxuu been ku sheegayaa buu leeyahay qowlka uu yidhi inna fi samaa'i ilaahan samada ilaah baa jiro wa culamaa'u lummati ummadda culimmadooda wa acyaanu la'immati a'immada acyaantooda min asalafi ka mida raximahum ullah lam yakhtalifuu iskuma aynan khilaafin fii ana allaha tacaala alleh calaa carshihi inuu ka sarreeyo wa carshuhu carshigiisana fowqa samaawaatihi inuu yahay waa ijmaacaasna hadda meelo badan baa lagu soo naqliyey weliba ilaahay culuwigiisu iyo istiwahu xaqiiqo inuu yahay ibnu cabdilbar kitaabkiisa tamhiidku waa sheegan oo wuxuu leeyahay qowlu ljamaaca sidaas ayuu leeyahay qowluljamaaca marka wixii ka baxo maxay noqonayaan marka waa shuduud iyo waxaan jirin masaladan marka eh, yani aayaddan wuxuu leeyahay fircown markuu yidhi sar dheer ii dhis aan gaara samada maxaa ka keenay warkaas waxaa ka keenay buu leeyahay nabi muuse ayuu wuxuu ka maqli jiray war rabbi kor jiro ayaa jiro rabbi kor buu jiraa markaasu wuxuu leeyahay bal ninkan rabbiga uu sheegaya aan soo arkay sar ii dhisan waxaa la yaab leh marka dadka haddii fahamka uu ka wareero ama tafaasiirta selafka aynan akhrinin waxaad arkeen marka waxyaabaha ay ku hadlaayeen waa qariibsane dadka gobol baa waxay yidhaahdaan ilaahay korow jiraa in la yidhaahdo waa caqiida fircawniyay leeyihiin fircawna waxaas aaminsanaa waxay leeyihiin ilaahay wax kor ka sheegay ama kor ka doonay fircawn unbaa ka jiray leeyihiin ma isweydiinin markaasay aayaddan keen aayadda iyagay radis ku tahay fircoon muxuu dhulka iyo bari iyo galbeed muxuu ilaahay uga dooni waayena nabi muuseu rabaa inuu wax ku beeniyo ayuu rabaa kor muxuu uga doonay nebiyullaahi muusa buu ka maqli jiray inuu ilaahay xagga kore inuu jiro inuu sheegi jiray wixii iyaga marka daliilka ku ahaabay u haystaan inay iyaga deliil u tahay bal cagsi marka waxaa ah fircoon isagu wuxuu lahaa ilaah kor jira ma jiro taagnaa isaga waxaan aad sheegaysa waa been ilaah kor jiraa ma jiro ayuu taagnaa nabi muuse marka wuxuu taagnaa war ilaahay koruu jiraa yaa marka caqiida fircawniya maxaa noqonayaan caqiidada jahmiyada caqiida fircawniya ah lianna iyadaa waxay ahayd inaan kor ilaah jirin meeshaas m aad baa loo fahmina ayb macnahaasaa ku jira marka waxaad arkay mararka qaar adilada ama wixii iyaga lagu xirxiri lahay iyay iyagii keensanayaan mararka qaarna ninbaad arkay masaladanuu rabaa inuu ka doodo aayaddan uu keenay aayaddeedii tafaasiirtii selafka loo laabto asagay xirxiraysawainamaa qaala daalika sidaa buu yidhi liannahu samica muusa calayhi salaam ayuu maqlay yadkuru isagoo sheegaya ana rabbahu rabbigiis ana rabbahu rabbigii fi samaa'i samada korkeeda inuu yahy alaa taraa ilaa qowlihi miyaadan u jeedin wa inii la adunuhu kaadiba yacnii fii qowlihi buu been ku sheegayaa ina fi samaa'i ilaahan wa culamaau lummati ummadda culimmadooda wa acyaanu la'imati a'immada acyaantooda min asalafi raximahum ullah lam yakhtalifuu ma aynan isku khilaafin fii ana allaha tacaala alle calaa carshihi carshigiisa korkiisa inuu yahay wa carshuhuna fowqa samaawaatihi inuu yahay hadhow marka haddii la yidhaha masalo khilaafiya waaye iyo waxaan masalo khilaafiya ma ahan khilaaf u dhaxeeya waxaa weeyaan ahlu dalaal iyo ahlulxaqi sax waa haddii saas laakiin ahluxaqa isku khilaafay masaladaani meel ay ku taalla malaha laha meel walba marka marka laga xiro wuxuu leeyahay waayahay kaan bidaatihi kaanuu ku dhaha markii meel walba uu ka soo xorimo ilaahay carshiga waa ka sarreeya laakiin bidaatihi aaw bidaatihi adigaa lagaa rabaa waxaad ku diideysid qofkan kale lagama rabo leanna anigu waxaan taaganahay ilaahay carshigu ka sarreeya daatadiisa iyo ma kala qaadayo iyo wax kale adigaa kala qaadaya somaa oo daatada diidaayo daliilkan aad ku diiday maraniga waxaan joogaa cumuumkii alcaliyudii cumuumkii ku jiray ayaan taaganahay waa wasfi alla geliyey cumuumkaasaan joogaa aniga marka alcaliyu ilaahay inuu sareeyo culuwan muطlaqan qeydka adaa lagaa rabaa marka mararka qaar marka bidaatii iyayna idinku wareerinin isagaa daliil in daliilka uu ku diidayo isagaa laga rabaa culuwiganna marka masalo iyadana kale aada muhiim u ah oo maxaa yeeley yani ruuxu hadduusan ogeyn rabbiga uu caabudayo meelna uunan ku ogeyn waa dhibaatan sifoo habab badan baana nebigu oo uga hadlay sal l salam qur-aankana oo uga hadlay marna culuwigii baa la sheegay wa huwa alcaliyu alcadiim mar istiwaa la sheego uma stawaa cala alcarshi mar kalena waxaa la sheegay fowqiyaa la sheegay fowqiya mutlaq ah yakhaafuuna rabbahum min fowqihim wayafcaluuna maa yu'maruun wa huwa alqaahiru fowqa cibaadihi mar waxaa la sheegay samada yaa ilaahay lagu tilmaamay a amintum man fi samaa'i ayuu ilaahay yidhi mar waxaa la sheegay makhluuqaadka qaar inay alla xaggiisa u korayaan oo waxaa la yidhi ilayhi yascadu اlkalimu الطayibu wاlcamalu الsaalixu yarfacu ayb tacruju اlmalaa'ikaةu wاlruuxu ilayhi ila اllaahi soo maaha marka curuuj mar waxaa la sheegay kitaabka ilaahay xaggiisa inuu ka soo degey waa isaga inuu kor jira soo maaha marka ayb oo ilaahay subxaana wa tacaala meelo badanuu saa ku tilmaamay xaamiim tanziilun min araxmaani araxiim tanziilun qur-aanku waa mid la soo dejiyey intee laga soo dejiyey min araxmaani allah raxmaanka xaggiisaa laga soo dejiyey ee hadduu hoos joogo waa la soo dejiyey ma la dhehi lahaa dii hoos dhulka uu joogo waa la dejiyey dhulka hoosay tegi lahayd intaasba culummadu waa u deliishadaan waxaa kaloo ka mida eh, nebiga markii la dheelmiye koraa la geeyey haddii la yidhaha nebiyullaahi muusa markii ilaahay la hadlaayeyba duuru saynaa lagu ballamiyey haa waa lagu ballamiyey laakiin bukhaari khalqu afcaali ilcibaad wuxuu leeyahay nebiyullaahi muusa dhulkou ka maqlay nidaha iyo dhawaaqa koro samadou ahaa halkaasaa la keenay oo laga maqashiiyey ilaahay subxaana watacaala hadalkiisa laakiin alla korow jira saasuu leeyahay bukhaariga khalqu afcaali lcibaadka oo ilaahay isagoo kor jiro mauunan maqashii karin nabi muuse codkiisa meel mucayana miyounan kaga maqashii karin waa ka maqashii karaa waxaa kaloo ku jiro eh, nebigu inuu ayn allaha uu gabar weydiiyey aawo ilaahay inuu yidhi markaasay tiri allahu fi samaa kowhari iyo wuxuu yidhaha xadiidkaas waa daciif uu leeyahay see daciif u yahay aa wariyey xataa waxaad dareemaya hadday la gasho yacnii waxyaabo iska badahiyaada in la la la naqdiyo waa la waa samaynaya waa la gelaysaa kutubahan marka caqaa'idu sabcaha iyo sharxayana waxay dhigayaan ina allaha tacaala munazahun can اlayniyati bay leeyihin ayna ilaahay waa ka nasahan yahay leeyihin marka ma iyagaa ilaahay nasihi og mase nebi maxamedaa nasihi og rasuulullaahi maxamed ayn allah yii aynuu ku sheegay ayuu sheegay iyaguna waxay leeyiin maya ilaahay ayna waa ka nasahan yahay almunazahu can اlayni wakada wakada waxaa kaloo e, nebigu sal ll slam uu tilmaamay ishaaro xisiya ayuu ka bixiyey oo wuxuu yidhi allaahuma shhad ishaaro oo xisi ah allaahuma fashhad majmicii ugu weynaayo meeshii markii lagu kulmay xaajatulwadaaci aad iyo aaday u fara badan tahay ijmaacaadkuna aaday u badan yihiin qofkii raba inuu dul istaago wuxuu ka fiirinaa alculuw lilcaliy alcadiim oo imaamu dahabi leeyahay xamawiyada ibnu teymiya leeyahay ijtimaac aljiyuushi alislaamiya ibnulqayim leeyahay kulligood feeri axaadiid iyo asaaniid iyo aahaaray dhigayaan wixii kutub daabacan markaas adiga intaad soo qaadata raadi haddaad doonta markuu ku yidhaha ibnu cabdilbar tamhiidka saasuu ku yidhi tamhiidka waayaa lasoo qabso feeri adiga yana qofna yaan yaynan ku wax adiga aadan ku qanacsanayn qofna yaynan ku gelinin adiga waxaa lagaa rabaa can cilmin inaad ka qanacdo waxaan laguu sheegayo fiiri meelaha ay ku yaalaan adaa arkaya marka waa helaysaa ayb marka wuxuu yidhi wa culamaau lummati wa acyaanul ah ee waxaa kaloo daliil u ah firada waa midaana daay sheegayna fidrada saliimka dadka qabo waxay leeyihiin ilaaha iga sarreeyo iyo ilaaha naga sarreeyo ayuu leeyahay weligiisna waxma baran caqliga saliimkana waa keenaya ilaahay in kor lagu sheego iyo in hoos lagu sheego in kor lagu sheegaa caqliga saliimka uu keenayo lanna hoos waa hooseyn korna waa sarayn ilaahayna muxuu leeyahay sarraynuu leeyahay marka caqligii iyo fitradii iyo qur-aankii iyo sunnadii baa isu sheegay intaasna meel ilaahay meel kale ku sheegaysana ma jirto hoosna ilaahay laguma sheegin ilaahay dhulkoo joogaana lama dhihin waxaasoo dhan ma <coughs> yubituun intaan si jumhuur laftiisa iska badi doona meelo dhexda